الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود waxa uu kitaabu yahay xuduudda iyo kitaabu alxuduud jamcu xaddin xuduuddu waa cuquubaat muqadarat sharcan waa ciqaab muqadar ah oo loo yeelay qofku dadka yaarati faaxishada iyo waxyaabaha la midka ah ku dhicitaanka lagu dhacayo diiditaan la la diidayo ayaa loo yeelay marka marka la yihi cuqubaat muqadaratun sharcan waxaa ku baxay ciqaabka aan muqadarka aan ahayn marka ciqaabka aan muqadarka aan ahayn isaga tacziir baa la idhahdaa iyo iyo xadku waxay ku kala duwan yihiin midna waa waa mid muqadara oo jango-an midna waa mid aan la jaango-in weyaan oo iminka maalan xadka zinadu wuu jaango-ay waa boqol jeedal ama waa rajmi saraqadii waa xad go-an gacantii waa la jari qadafkii waa xad go-an qadafku waa siddeetan jeedal khamrigi afartan awad muqadar weeyaan haddii aynay muqadar aynay ahayn oo aan la jaangoynin tacsiir baa la waan arki doonaan insha allahu tacaala adna lxuduud baan la gaadhsiinaynin tacsiirta wuxuu uhi sheekhu raximah اllah waza wazani marka xadkii zinadu horreysiiyey wazani zanigu calaa darbayni laba qaybood buu ahaaday muxsanun wagayru muxsanin isaga inoo sheegi doona muxsanku wuxuu yahay falmuxsanu qofka muxsanka xadduhu xadkiisu alrajmu rajmi wey wagayrulmuxsani ka muxsanka aan ahayna xadduhu xadkiisu mi-atu jaldatin waa boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin sanad mustaafirintii ilaa masaafati lqasri masaafadii salaada lagu gaabinayay ayaa markaasi lagu mustaafirin doona xaggaasa la geyna wa sharaaid lixsaani ixsaanka shuruud shuruudihiisu arbacun afar wey albuluuqu qaangaadh waalcaqlu iyo caqliga waalxuriyatu xornimo iyo wujuud lwadci wadciga halikelitaankiisa fii nikaaxin saxiixin nikaaxa saxiixa dhexdiisa markaasi kusoo xasilay waalcabdu addoonka waalamatu iyo adoontu xadduhumaa xadkoodu nisfu xaddil xuri ka xorka ah xadkiisa kale barhkii wey wa xukmu liwaadi liwaadka xukunkiisuna iyo wa ityaanu lbahaa-imi oo loo tago xukunkeedu ka xukmi zinaa zinada xukunkeeda kala weyn waman wadia qofka wadi kula yimaada fiima duuna alfarji wixii farjiga aan ahayn cuzira waa la tacziirin doonaa walaa yabluqu gaadhsiin maayo imaamku bitacziiri tacziirta gaadhsiin maayo adna xuduud xuduudda inta ugu sokaysa tacziirtii gaadhsiin maayo waay zinada waa waa dembi weyn weeyaan waana fawaaxishta ta ugu xun weeyaan jamiic اlmilal waxay isku raaceen xaaraannimadeeda meelay xalaalka u noqotay maba jirto marka xumaanteeda ay ku tusinaysaa ciqaabna waa loo dhigay adag waxaa loo qeybiyey qofka xumaantaa sameeya laba qaybood markan ka nimaadno dee xumaantaa iyo eh, dembiga weyne ka ratimaya waxaas lakiin ciqaabka muqadarka ee xadka ee ka ratimaya marka la eego laba loo qaybinaya qofkii faaxishadaa sameeyey baa laba loo qaybinaya inuu yahay muxsan iyo geyr muxsan inuu yahay qofka muxsankiihi waa ka afar shardi laga helay waa inuu qaan gaadho maxaa ku baxay kaan qaan gaadho waa inuu caqli leey maxaa ku baxay kii waal xor waa inuu yahay maxaa ku baxay ya addoonkii wai waa in la helo yani waa inuu waa inuu qofkani ama rag ha ahaada ama dumar ha ahaade wai waa inu soo xasilay oo jimaaci ah ama galmadii welibana nikaaxu kusoo xasilayna waa inuu yahay nikaax saxiixa nikaax saxiix marka waxa ku baxay nikaax faasida nikaaxa faasidkana waxaa ka mid ah gabadha oo la guursado biduuni waliyin weli la-aan waa nikaax faasida kaas afartaa shardi marka la helo qofkaasi waa qof muxsana dabeetana haddii uu zino la yimaado xadkiisu waa alrajmu waa in la rajmiya dhagax baa lagu dilaya waay shardi maaha aha xilliga qofku xumaanta uu sameynayo in uu xaas leeyahay inaanu lahayn shardi maaha mar hadduu nikaaxa saxiixa uu soo maray maantaana uu sameeyey xadkiisu waa alrajab markii hore qur-aan baa kusoo degay sida xadiidka cumar bn khadaab radi allahu canhu ku sugan laakiin waxaa la nasakhay lafdiga xukunkiina waa baaqi ashaykh washaykhatu idaa zanaya farjumuhuma albatatana kaalan min allah yani marka qofkii guurka soo maray oo xumaanta sameeyo farjumuuhumaa hala rajmiya labadaba lafdigii baa la naskay lakin xukunkii baa la daayay cumar bn khataab radi allahu canhu wuxuu yihi waanu rajminay rasuulku waa rajmiyey annaguna waan la rajminay waxaan ka baqana dadka hadduu waktigu la dheeraado inay yidhaahdaan laa najidu arajma fi kitaab illah rajmiga kitaabka ilaahay ka heli mayn waqtigu hadduu dheeraado ila annagu rasuulkii baan la joognay calayhi salaatu wasalaam rasuulku waa rajmiyey annaguna waanu la rajminay laakiin waqtigu markuu dheeraado waxaan ka baqanaya dadka qaar kamid ah inay yidhaahdaan rajmiga kama helino kitaabka ilahay qur-aanka helmay sadaqa raximah llah wa radya canhu run buu sheegay waxaa soo baxay dad rajmigaba diidanba oo wax rajmi la yidhahdaa maba jiraba waayo da qur-aanka kumaba jiro yani saasi bay leeyihin waa hadalkii cumar cumar markuu leeyay waxaan ka baqanaya dadku inu wakti ku dheeraado inay sidaa yidhaahdaan tiiba markaa ay leeyihin ahlucilmigu waa ku ijmaaceen rajmigu inuu jiro waay markaa qofkaas isagu shuruudaha ixsaanka laga helay xadkiisu muxuu noqonaya alrajm qofki isagu aan muxsinka aan ahayn waa albikr marka raggii dumarkuu doonaba ha ahaado afartaa kii laga waayo xadkiisu waa boqol jeedal iyo in la mustaafuriyo mustaafiris ayuu noqonaya ayib waxaana la mustaafirinaya ilaa masaafat alqasr ilaa iyo masaafada salaada lagu gaabiyo ayaa la mustaafirin masaafada safar waa inu noqotaa raggii garanay dumarkii ka waran dumarka laftooda waa la mustaafirinaya gabadhii ama inanta iyadana waa la mustaafirinaya waxaana la raacin doonaa cid ka mida ah maxaarimteeda ayaa la raacin doonaa qofka addoonka ah xadkiisu waa nisfu xaddi lxor xorka ah xadkiisa kalabarhkii weeyaan boqol jeedal buu ahaa u kala barhun sanad mustaafurintii buu ahaa u kala barhun hadda soo maaragti ya waayo kii la rajminayay u kala barh isagana sooma ya rajigu ma kala barhmaya ma kala barhmayo rajigu ma kala barhmayo saa daraaddeed isagu baabkan ixsaanka ma gelay isaga mar walba hadduu reer leeyahay reer soo maraya hadduuna soo marin addoonku isagu mar walba waa jeedalkaas waa la jeedalinaya waa la karbaashaya waa kon boqolkii jeedan baa loo kala bari doona waxa laga dhigaya maxay conton baa laga dhigaya waxaa kaloo inooga warramay liwaadka xukunka liwaadka uu leeyahy liwaadku qowm luud waa ficilkii lagu halaagay weyaan oo nimankaa qowmu luud waxay samayn jireen ata'tuuna adukraana min alcaalamiin waa faaxisho cid cidina inooga horeeyo marka ninku inuu ninka wax ka dayo wey ya kaasaa la ydhahaa marka hadduu liwaadkaas la yimaado madhabku waxau qoraya xukunkiisu waa xukunka zinada hadduu muxsan yahay waa alrajm hadduu غayr muxsan yahayna waa maxay waa miatu jaldatin wa taqriibu caamin sanad baa la mustaafirinaya laakiin halkan nas baa ku yimid mar hadduu nas ku yimid naskaa la raacaya nasku muxuu odhanayaa uqtulu lfaacila wاlmafcuula bihi faacilkii mafcuul bihi labadaba waa la dilay faacilka iyo mafcuulu bihiga labadaba waa la dilaya waana qowl imaam shaaficu leeyahy shaafic maslada laba qowl buu ku leeyay marka qowl labaad wey qowlkaasna raajix waa ay nasba ku yihi dilitaanka qaabka loo dilayay bay isku khilaafeen qolaba marka waxbay yidhahdeen qaar waxay waa la gubaya ila ficil aada u fooxan weyaan qolo waxay yidhahdeen meel saraa laga soo tuuraya markaasa dhagxaan waaweyna laga daba keenaya sidii qowm luud loo halaagay oo kale qoloba halkaas waxbay helmi mariyay laakiin dilaya faacilka waa la dilaya mafcuulu waa la dilaya labadaba labadaba waa la dilaya waay ityaanu lbahaaim baa iyadana ka warrama ityaan lbahaaim waa ninku inuu xayawaankii xoolihii iyadana wax ka dayo oo u tago qofka nafaha wan wanaagsanay waxba kama kama doontaan nafaha xunxun weeyaan waxay iyadii luwaadkaba de waxaa naftuna waxay dooneysaba maahaba xayawaanka iyo xoolahaas qof cayn kaa sameynaya haddaa la arko isaguwa baabkiisu waa tacziir halkuu nagu yihi xukmu zina xukumkii zinadu raaciyay isaga laftiisa maogta laakiin xukunka zinada lamid maaha qowlkaas waa daciif meeshan way nagu yaalla madhabka dhexdiisa qowlka muctamadka ay raajixi waxa weeyaan yucazar waa tacziiray qofka bihimad u taga waa tacziir tacziirtuna xuduudda inta ugu ugu hooseysa la dhaafin maayo la gaadhsiin maayo xuduud inta ugu hooseysa la gaadhsiin maayo toban jeedal shan jeedal waxa weeyaan in ka badanoo labaatan la gaadhsiiyo afartan baa ugu yar xuduud afartan baan la gaadhsiinayna waana la xidhi karaa tacsiirta xidhitaana way noqon kartaa waxa halka dambe inoogu sheego wama waman waطia fi fima duna alfarji wixii farjiga aan ahayn ya qofka la yimaada matalan dhunkashada dumarka la dhunkanayo o kale gabadhka ajnabiya iyo taabashadeedii iyo waxyaabaha lamidka tacziir bu markaa ayuu ku mutaysanaya xad mala iyadu oo baabka tacziirtay soo gelaysa wa wazani calaa darbeyn buu ahaada muxsanun wagayru muxsanin falmuxsanu qofka muxsankiihi xadduhu rajmu xadkiisu waa alrajm in dhagax lagu dilo weeyaan wagayru lmuxsani muxsanka kii aan ahayna xadduhu xadkiisu mi-atu jaldatin waa boqol jeedal wa taqriibu caamin iyo sanad mustaafiriintii ilaa masaafat alqasri ilaa masaafada qasriga markaas loo mustaafiriyo ama masaafada qasriga loo mustaafirinay wa sharaaid lixsaani arbacun afar weeyaan shuruudda ixsaanku albuluuqu qaangaadh walcaqlu iyo caqli xuriyatu iyo wujuudulwai wadciga markaas in lagu helo fi nikaaxin saxiix nikaax saxiixa dhexdiisa walcabdu addoonka iyo walamatu addoonta xaduhumaa xadkoodu nisfu xadilxuri kaxorkaa xadkiisa kalbarhkii weyn wa xukmu liwaad liwaadka xukunkiisa iyo waytyaanu bahaa-imi tegitaankeedu ka xukmi zinaa zinada xukunkeedaoo kale weeyaan marka labada waa la kala reebaya soo ma liwaadka xukunkiisa madhabka muxuu ka dhigay yani waxa weeyaan waa waa xukunka zinado kale qowlka raajixa ee shaaficina uu leyahin waa maxay ama qowl labaad madhabka ku jiraan muxuu noqonayaa xadkiisu waa alrajm xadkiisu waxaan ujeedaa waxa weeyaan alqatl waityaanu lbahaa-im bahaa-imtu tegitaankeedana xukunkeedu ka xukmi zina oo kale maaha waa daciifkaas qowlka muctamadka muxuu noqonayaa waa tacziir waman waia qofkii wai kula yimaada fima duna farji farjig wixii aan ahayn waa sida taabashadii dhunkashadii gabadhka ajnabiya ajnabika ah cuzira waa la tacziirin doona waay ama farjigiisii buu markaa gabadh ajnabi ka ah jirhkeedii taabsiiyey xubintiisa taranka walaa yabluqu gaadhsiin maayo imaamku bitacziiri tacziirta ku gaadhsiin maayo adna lxuduudi xuduudda inta ugu hooseysaa tacsiirta gaarhsiin maa faslu waidaa qadafa ayruhu waida waidaa waidaa qadafa gayrahu bizina halkan waxa laga tilmaamaya xadd lqadf waidaa qadafa markuu zino ku tuuro ayrahu waidaa qadafa hayrahu hayrkii markuu ku tuuro bizina zina markuu ku gano fa caleyhi korkiisa waxaa ahaaday xadd lqadfi xadka la idhaha xadd lqadf biamaaniyati shuruuin sideed shardi iyadoo markaasi lala qabo sideed shardi waa in laga helaa alaaatun minhaa saddex ka mid ihi fi lqaadifi qofka wax qadfiya ayaa loo shardiya loo dhigaya wahuwa waxa weeyi saddexdaa shardi an yakuuna inuu noqdo baaligan mid qaangaada caaqilan oo caqli leh wa an laa yakuuna waa inaanu noqonin waalidan waalidna waa inaanu u noqonin lilmaqduufi ka xumaanta lagu tuuray wa khamsatun shanina fi lmaqduufi ka xumaanta lagu tuuray ayaa shardi u taga loo dhigaya wa huwa an yakuuna musliman muslim waa inuu ahaado ka waxlo xumaanta lagu sheegay baaliqan qaangaaday caaqilan caaqli leh xururan xor ah cafiifan dhowrsoon wayuxadu lxururu qofka xorkaa waa la xadayn doonaa hamaaniina sideetan jeedaad baa lagu dhufan doonaa waalcabdu adoonkana waa la xadayn doonaa arbiciina afartan baa lagu xadayn doonaa lagu dhufan doonaa wayasqudu xadulqadfi xadka qadafku waa dhacaya bihalaaثati ashyaa saddex shay ayuu ku dhacaya saddex shay yuu ku dhici doonaa iqaamat اlbayinati caddayn joojinteeda ta koowaad waxa iqaamat اlbayina bayinada keynteedii iyo markaa caddaynta oo la keeno markhaatiyaasha aw cafu lmaqduufi ama kii markaasi xumaanta lagu tuuray oo cafiya aw illicaamu fi xaqi الزawjati ama licaankii oo lala yimaado fi xaqi الزawjati zawjada xaqeeda yani ninkii oo gabadhiisi dee waay halkana sheekhu wuxuu inooga tilmaamay xaddulqadafka qadafka waxa weeyaan qofka oo qof kale ku ku tuura zina ku tuura wey zinu ku tuura wuxuu leeyahy hebel waa zinaystay ama heblaayo way zinaysatay iyo odhanay alfaad kolley dee alfaad baa iyagana jira qofku ku odhanayo garanaysa ama liwaadka laftiisu ku tuuran waa lamid waayo ma nasabkiis buu ka anfiyey aabihii aabbahaa kumagu dhalin buu ku yidhi aabbahaa kumu dhalin micnaa marka dee hooyadii uu zina ku sheegaya soo ma aragta hooyadii iyuu zina ku sheegay marka iyadana waa lamid waa qadaf qofka qadafka la yimaada waxaa laga doonayaa xumaantaa qofka uu ku tilmaamay in uu u keeno markhaatiyaal caddayn inuu keeno markhaatiyaashana waa la adkeeyey aad baa loo adkeeyey yani waa acraad unnaas dadka cirdigoodii weyn cirdiga dadku waa la adkeeyey waa la ilaaliya aad baa loo ilaaliya markhaatiyaashu waa afar waa meesha ugu badan afartu waa wada rag dumarku ma jiraan afar raga wey afarta ragihiiba waa inay xumaantii oo dhacaysa indhahooda waa ina saareen xubnaha ku maqan waa ina indhaha saareen intaa waxaan helama aqbalay de waxaana lala yimaado ka markhaatiga furay laftiisa waa la jeedal waa la jeedalanaya isagana ka furay isaga laftiisa waa la hadii xumaantii zin ku sheegay una caddayn waay waay marka haddii uu caddayntaa keeni waayo sideetan jeedan weeyaan sideetan baa lagu dhufan doona ayib shuruud buu laakiin noogu dhigay sheekhu waan akrinaa insha allah waida qadafa gayrahu bizina gayrkii markuu zina ku tuuro facaleyhi korkiisa waxa ahaaday xaddu lqadfi xadd lqadf xadkii qadafka ayaa korkiisa ahaaday bihamaaniyati شروط sideed shardi la ثلاثة منها minhaa saddex في mid ihi fi lqaadifi qaadifku waa kee waa qofka xumaanta qofka kale ku tuuray saddex shardaa loo dhigaya isaga waay wa huwa an yakuuna baaliqan maxaa ku baxay baaliq yahay sabi ilmo yaroo sabi hadduu qof isagu xadulqadafki lagu dhufan maayo lakin waa la tacsiiraya la deyn maayo oo saa lagu deyn maayo waa la tacsiiraya waa la edbinaya ila haddaa la iska daayo wuu la qabsanaya o si ku weynaanaya ka loo waa loo diidaya waa la karbaashaya tacsiir baa lagu sameeya ma garata caaqilan caqli waa inuu leeya maxaa ku baxay iyadana ya majnuunki an laa yakuuna waa inaanu noqonin waalidan waalid waa inaanu u noqonin lilmaqduufi ka xumaanta lagu sheegay waa in waalid noqon aabbuhu waladkiisii ilmihii uu dhalay hadduu xumaantaa ku gano uu ku sheego laqadfini xadulqadrif lagu dhufan maayo ka baaqsanay hooyaduna waa lamid hadda iyaduna waladkeedii ilmaheedii ee dhashay ay xumaanta ay ku sheegto iyaduna waa saas kale ayib sababtuna waxaa weeye waalidku jinaayad inaan kusoo sheegnay in kala garan maayo inu soo tilmaama maranay waalidka hadduu weladkiisa dilo ma loo qisaasay aan soo sheegnay maha ka marka maadaama oo dilkiisiiba aan loo dilaynin qadafkiina waa la mid hadduu qadfano loo waxa weeyaan xajkii qadaf lagu dhufan maayo lakin inta hadduu been sheegay waa la tacsiiraya halkan kale lafteeda dilka uu dilka uu u geystay qisaastun baa ka baaqanaysa eh magti waa laga doonaya magti waa laga doonaya waladkiisana uu dilay qisaastiibuu ka baaqsani oo aan la qisaasaynin laakin waxaa laga doonaya maxay maxaa laga doonaya makti wakti ayaa qaadanaya isagaaba dhalebe de dhexlayaasha kale yan dhexlayaashu way walaaladii baaba yaa lagayaba inay joogaan carruurtiisa baa lagayaba inay joogaan hooyadii baa lagayaba inay joogto maarata isaguna dhexalka ka qayb geli maayo ina waa qaatile qofka wax dilaana dhexalka kama qayb galo mawaanicda irtay ka mid tahay qatligu imise shardaala ku haynaa ya saddex shardi saddexda ayaa loo dhigay qaadifka qaadifku waa kay ka wa khamsatun fi lmaqduufi shanna waxaa shan shardina waxaa leh maqduufka ka maqduufka oo shan shardina waxa weeyaan ay u sugnaatay oo shantaa shardi isaga loo dhigay wa khamsatun shanina fi lmaqduufi ka xumaanta lagu tuuraya dhexdiisa ay ahaatay oo shuurdaas isagaa loo dhigaya wa an yakuuna musliman waa inuu muslim yahay maxaa ku baxay qof gaala ah hadda xumaanta lagu tuuro oo idha ninkaas gaalki waa waa ama gabadhaas waxay noqonaysaa xadkii qadarka ma yeelanayo baaligan qaan gaadhay maxaa ku baxay inma yeelas caaqilan waxaa ku baxay majnunku xuran xor ah addoonki waa ku baxay cafiifan dhowrsoon cafiif waa qofka aanay zino hore aynagu sugnaanin inuu zinaystay may sugnaanin isaguna muu qiranin caddayn loo keenani ma jirto qofka aanay hore zina ayna ugu sugnaanin cafiif baa la odhanaya ya marka haddii laakiin marka hore uu ahaa qof xumaanta lagu yaqaano xumaanta nin lagu yaqaano buu ahaayoo lagu ogyahayba iyaduna way ku baxaysa xadkii qadafka lagu dhufan maayo xadkii qadafka yeelan maayo in qof cafiifa xumaan lagu sheegaana rag iyo dumar ku doonaba ha ahaadee waa dembi weyn weeyaan ina aladiina yarmuuna almuxsanaati algaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya walaakira walahum cadaabun cadiim dumarkii muxsanaadka ina aladiina yarmuuna almuxsanaati algaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya xumaan baa lagu sheegaya war buu ma hayaan waa inay nagu badantay dadkay ku badantay inkastoo moodi soo yaraanayso siibaad hablaha xijaaban berigii hore marka noocan maa dadkii waxay moodaa inay aqoontoodii ama diinta ku dhaqankeedi wax badan inuu inuu wanaagsanaaday inanta xijaaban xijaabka xidhan ee asturan waa la caay jiro waxbay qaranaysaa waxbay sidataa oo xasm ars halka taqaawan ana la hadli jir ya tana way dhalaacinayan tii ilaahay subxaana watacaala amarkiisii qaadatay ee ilaahay u hogaansantay ee jirhkeeda asturtay ee xijaabkii qaadatay ayay la caayay oo la aflagaadaynay waxay kutinaysa markaa dadku inay aada iyo aada uga durugsanaayeen diinta ama jahli fara badan ugu jiray marka iyadu halkaas soo gelaysa in aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat licnuu fi dunya waalaakhira waana wuxuu rasuulku ku daray calayhi الsalaatu wasalaam asabca almuubiqaat toddobada wax lagu halaago ayuu ku daray wa qadfi اlmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat xadiidkaasi ku jira marka waa caynkaas wayuxad lxuru kaxorkaa waa la xadayn hamaaniina sideetan baa lagu dhufan doonaa jeedan waalcabdu arbiciina ka addoonkaana afartan baa lagu xadayn doonaa marka ninka xorkaa waa sideetan addoonkana waa kala waa afartan raggii dumarka waa isku mid weeyaan afarta sideetankaas wey wayasqudu xadd lqadfi xaddulqadfku waxau ku dhici doonaa bihalaaثati ashyaa saddex shay buu ku dhici doonaa saddex shay haddaa la helo qofkaasi xadkii qadafkuu ka dhacay kow iqaamat اlbayinati caddayn oo qofku uu joojiyo oo uu keeno hadduu caddayn keeno xadkii qadafku ka dhacay ilahay ba waxau yihi subxaanahu wa tacaala wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati uma lam yaأtuu biarbacati shuhadaa dadkii muxsanaadka ahaa bay xumaan ku tuureen uma lam yaأtuu barbacati شhuhadاء afar markhaatina may keenin fajliduuhum amaaniina jaldatan hadday afar markhaati keeni waayaan sideetan jeedan ku dhufta haddii afar markhaati ay keenaan xadki wuu ka dhacayaa wey markhaatiyaasha afartana waynaga tilmaanay siday yihiin iyo waxaa laga rabo in markhaati furaan aw cafdu aw cafwu lmaqduufi kalabaad muxuu noqonaya athaani cafwu lmaqduuf kii qadafka lagu tuuray kii xumaanta lagu sheegay oo cafiya oo yidhahdo aniga iga cafis xadkan waxaa loo yeelay qofkan xumaanta lagu sheegay in lagu beri yeelo ceebtana lagaga durkiyo oo lagaga difaaco ama waa la ceebeeyey hadduu isagu markaa raali ka noqdo u hahdo waan cafiye iska daaya cafwigaas waa gaadhaya xadkiina waa ka dhacaya xadkan qadafka waxaa ku jira xaq ilaahay iyo xaq aadam labaduba kuwa jira ya ayib marka xaqaasi qofku xaqan uu leeyahay uu ridi karaa isago ka saddexaad aw ilicaanu ama waa licaanka wey ama wahaaliu ka saddexda allicaanu licaanka wey oo fii xaqi zawjati zawjada xaqeedii ahaada iyada marka waynu soo marnay inaan licaanka oo licaanka maxaa sababu ahaa sabab buu lahaa inuu licaanku yaa sheegaya licaanku wuxuu lahaa sabab tafadal ya qofka xaaskiisii xumaan ku sheega soo ma qofku xaaskiisii xumaan ku sheegay macanaa sababteedu waxa weya zinada ku sheegaya wey deetana waxaa la yidhi markhaati ma haysataa maya haddaba licaan la kaala licaankaa markuu la yimaado xadkii qadafka ka dhacaya waxaynu marka la soo maraynay ayaa markuu inooga soo warramay ninkii qaar kuu licaantimayay kayfiyadii markuu soo sheegay ayaa waxa uu yidhi waxaa ka ratimaya licaankaasi arrimo dhowr ka ratibiyey buu noo sheegay oo ay ka mid tahay zawaal lfiraash oo ay ka mid tahay inuu xadku ka dhacay suquud lxaddi canhu xadki oo ka dhacay waay <clears throat> faslun waman shariba khamran aw shariba muskiran fasalkan wuxuu kaga warramayaa khamriga cabitaankiisa waa xadkii sakhraannimada waman shariba qofka caba khamran qof khamri caba aw sharaaban muskiran ama sharaab wax sakhraansiiye caba yuxaddu arbaciina afartan baa lagu xadayna lagu dhufan doonaa wayajuusu waxa bannaan an yabluga bihi xadkii shurbiga inuu gaadhsiiyo imaamku hamaaniina sideetan jeedar inuu gaadhsiiyo calaa wajhi tacziiri qaab tacziir inuu gaadhsiiyo wayajibu calayhi waxaa kale waajib ku ah wayajib caleyh biaxadi amrayni laba arrimood buna waajib ku noqonaya xadkaasi bilbayinati caddayn ta koowaad aw iliqraari ta labaadna waxa way qirasho ama qirasho walaa yuxaddu bilqay hunqaaco waxba lagu xadayn maayo walistinkaah iyo ka soo urin laga soo uriyo waxba lagu xadayn maayo waay halkanna waa khamrigii waman shariba khamran qofka khamri caba aw sharaaban muskiran ama sharaab wax sakhraansiiya qofka caba noocu doonaba ha ahaado wixii doonaba ha laga sameeyo sakhraanka lagu sakhraamaya ha yaraato sakhraanka lagu sakhraamaya ha fara badato waa isku mid weeyaan in waxaa maa askara kahiiruhu faqaliiluhu xaraamu ya intiisa yar intiisa badan waa isku mid weeyaan intiisa yeelay haddayna waxba sakhraansiinaynin oo inta badan lagu sakhraamayo waa isku mid un wey wax farqiga ma kala leh khamriguna waa xaaraam mika intayna soo sheegno dhan dee waa adilada qur-aanka iyo sunada iyo ijmaacu buyna tusiyeen ahlucilmiguna waa ku ijmacan iskumaba khilaafin ba waana dembiyada waaweyn zinada waa dembiyada waaweyn qadafkuna waa la mid khamrigool cabaana waa lami ma wixii lagu sakhraamay marka ilaahay baa xarimay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inama alkhamru walmaysiru walansaab walaslaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu ka dheeraada maraaxil buu soo maraado calaa yaxal laakiin ayadda qur-aanka xarimtay deetna saxaabadu way hogaansameen oo way daadiyeen gebigeediiba magaaladii madiine waxay noqotay dariiqyadeedii waxaad moodeysay daad inuu marayo nin waliba jalxaduu haystay oo khamriga ahaa u samaystay uu iska daadi xad baana loo yeelay waman shariba khamran aw sharaaban muskiran sharaab muskir wixii shareecadu caqliga u ilaalisa maqaasida shareecada waxaa ka mid a xifd اcaql aldaruriyaat اlhams daruriyaadka shanta ahee maqaasida ahee ay u timid shareecadu ilaalinteeda waxaa kamid a caqliga kamid a caqliga wax kasta oo doorinaya mxuu noqonaya caqliga wax kastoo doorinaya waa maxay ma bana caqliga wax kastoo bedelaya oo caqligii meesha ka saaraya shareecadu waa xarimtay khamrigaa kamida iyo wax kasta oo la macno ah waa lamid iyadana waa xaaraan afyuunku waa la mid waxaan lagu sakhraamaya ha noqdo wax la cabo oo sharaab ha noqdo mid la cuno ha noqdo mid la isku tulqo oo irbad ahaan la iskugu mudo ha noqdo mid la ursado qaar baa la ursadaa un ursanaya nooco doona ha ahaado waxaasoo dhan mar haddii caqligii ay bedelayaan maandoriya maandoriya manku waa caqliga mar hadduu caqligii doorinayo mamaankii wuxuu noqonaya xaaraan noqon u banaanaan waay waa laga yaabaa dadka muslimiintu inay aada iska ilaaliyaan dhulka qaar kamid a ah. ama waddanada qaar kamid a ah de xaaraam mamnuucu ka yahay khamrigu laakiin meelaha qaar kamid a ah, si dhib yar baa looga helay iyo dhulka gaalada markaa qofka muslimka waa ka fogaanaya wax alle wixii maandooriye oo dhanba maandooriyuhuna ummadda uu qabsado way halaagsantaa way baabadaaba dhalinyaradu hadday baratana ummadda ummadda dhalinyaradeedu ay maandooriyaha isticmaalaan waa umad baaba isagu waa ummad lagu talagala in la baabiyo gaaladu markay doonayaan dowladaha waaweyn inay baabiyaan ama ummad inay baabiyan markay doonayaan maandooriyahay ku fasaxaan maandooriyaha ay ayay soo geliyaan si deetana ummaddaas ay burburaysa waxaa kale inaga mushkilada nagu haya baakan qaadka la dhaha jaadka soo ma jaadkuna waa mushkilaad kale wey dowladihii imanka gaaladu gaaladu khamriga agtooda waa caadi waa la waa sharaabo kale weeyaan mamnuuc maha lakin xashada waa mamnuuc lama arkana xash qaarkood jaadku way mamnuuceen jaadkii way maxay u mamnuuceen waxay waa maanduriy maanduri waa maado waxaa ku jirta maanduriya o khatara baa ku jirta bay dhahay oo khamriga waa ka xun deetna way mamnuuceen jaadku way mamnuuceen orta khamrigiina waa ogolaaday markaa isagu wuxuu isku darsanaya waxyaaba badan qaadku horta xagga maandoorinimada ee dee lagu sheegay mid buu ka noqonaya xagga dhaqaalaha dhaqaala burburkana iyadana dhinac labaad oo xaaraan ku noqonayu noqonaya xagga caafimaadka oo aada loo caddeeyey caafimaadka inuuna u wanaagsan inuuna u xun yahayna iyadana dhinac saddexaad buu ka noqonaya qoyska burburitaankiisa inuu sabab u noqdana dhinaca kale isna ka noqonayn hadda maarata waxaaso dhan marka laisku daro ya de shaygu wuxu noqonaya shay aan banaanayn buu noqonay mar hadduu caafimaadkii uu xun yahay ilahay bui walaa tulquu biyaydikum ila tahluka maalkii hadduu maalkii hadduu baabiinayo maalkii in la baabiinaa xaaraam weeyaan oo maalkii ilahay dadkuu siiyey idaacatu lmaal intaasoo dhanna waxaa sii dheer weli mana waa lagu sheegay maandooriyana waa lagu sheegay xikaayaadka laga warramay sheekooyinka uu leeyahay faraha badan leh ayaa waxay ku tusinayaan inuu ku jiro wax maandooriye oo kale maandooriy maandooriye inuu yahay de markuu leeyi wuu mirqaamay oo mirqaankii baa waxaa ka keenay markuu leeyi micnaheedu uu sakhaasan yihin wayaan ya caqligiisi baa maqan marka xikaayaad fara badan oo kala duwan ayaa uu leeyay oo wada qaraa-ib oo cajaayib haddama aragta qisadii ugu qariibsanay waxaa ka sheekeeyey nin baa ka sheekeeyey aniguna waxaan fadhiyaa meesha meel dawaar dawaar lahayd dhar baan u keenay iyo hagaaj baan intuu i hagaajinaya baan meesha fadhiistay xagga dambe markaa niman ku jira nimanka xagga dambe ku jira way sheekeynaya waxay ka sheekeynayaan mirqaankii xalay ku dhacay bere weli hore weyni hores beri hore ahayd marka midba wuxuu leeyahay xalay waan mirqaamay markii aan meeshan aan ka baxay madaxaygii baan taabtayo timihii baan iska waayey ya timihii baan iska waayey dabeetana waxaas guriga tago finuuska shido oo leerta markaad shidatid isku eeg muxuu ahaa muraayad oo feynuskii baan shitay dase muraayaddii baan isku eegay madaxii baan taabtay timihii waan ka waayay dhinaca kasta baan iska miribay muraayaddii timihiiba waan waayay gebigoodiiba muraayadda hadda dhinac walbu iska miranaya wuu eegay maba hayo timihiiba waxaan xasuustay buuli bidaar sibiq bay kuu gashay ka waxaan xasuustay buuli bidaartii sibiq xalay sibiq bay kuu gashay iska seexo waan iska seexday aroornimadan soo toosay sotimahayga waa caadi halkan fuudun baan xal taabanay buui halkan ba madaxii noqotay ya sidaana meesha u fadhiyay hadda ma aragta nin kalena anoo la fadhiya ayaa nin baa u yimi qaraabay yihiin barbaru ka shaqeeya dabeetana wuxuu ku yidhi adugu way iswaraysteen markaa ninkan nin nin qurbaha ka mid bu aha u waraysto maxaad ka shaqaysaayo halkaasaan ka shaqeeyaayo jaadka maad cuntaayo haayo cunaayo dabeetana adugu markii dambe wuxuu yidhi dee sheekada waxay keentay jaadkan dina in laga waaniyo midda kale inu maaragtay waraysto wuxuu yidhahdo jaadka marka kugu darnayd maxay eh, kusoo maray muxuu ahaa sida waxay soo martay markii igu darnayd waxay ahayd buu yidhi aniga oo miqaansan baan ka yimi buubar ka soo baxay dariiqanaan soo maray magaalada hargeysan man wuri xaafad zuhar xaafad zuhar hargeysa hargeysaan ayaan kusoo socday wadadan laamida ah dhaktarka hormartay ayaan maray oo xaggaasan ka baxay markaan buurta kala jeexan marayo ayaa istabti askartii joojisay si wuri xageed ka timi san berbera xageed ku socotaa hargeysa hargeysan waan soo dhaaf waan soo dhex maray way yaabeen guuri markaan nimanku dabeetana dhinacay joojiyeen gaadhigii wa aggan ooji waan joojiyey bu dabeetana waxay gu yidhaahdeen bu soo dego waxay u haystaan marka inaan sakhraansan khamri cabbi markay arkeen bu inaan inaan marqaansanahay hargeysa waad soo dhaaftay dib u noqoy bu yidhahdeen ya labadaa qisaba waan joogaa mid saddexaadna waxaa ka sheekeynina halkan imika jooga ayaan dhegeysay soo ka sheekeynaya markan inay saaxiib ahayn buu ka sheekeeyey berigii meelaha labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo afartii ilaa labadii kun eriyadaas ayaa xajku tegayay halkan u ka raacay diyaaraddii jaad yar buu sito wuxuusi waxaan waxaan sidhi buu yidhi jaadkaa yar seatid iska sii cun habeeyeen haska tuuran diyaaraddii baan fuulay buu yidhi markii diyaaraddan fuulnay ee kacday baan la soo baxay intaa diyaarad jaabadda iska sii cun kii ka shaqaynayay baa arkay wuli inaan jaad cunayo suu jaadkan aada cunaysaa waa mamnuuc meeshan ku soconnana waa ka mamnuucona anaa la qabsanaya wuu ku xanaaqiy bui marka waxaan ku ui majaadkeeda gu haysataa haa anoo marqaasinay buui majaadkeeda gu haysataa haa ii jooji waan kaa degaya adig <laughs> ari jooji diyaaradda hawada maraysa dadkiiba dhan baa markaas kuusoo waa sideeye joogta ninka ka sheekay wuu joogaa imankaa ma marka waa ninka yidhaahda jaadkani maandooriye maaha amaba yani dhibaatooyinka caqliga ku hayo way fara yihin intaasna naga filan ba inuu yani xaaraan yahay arrintaas waa khatar wey halkaan ku dayno sala allahu cala nabiyina maxamed wa ali wasabi